ku saabsanayd macrifatu اlcabdi rabbah subxaanah wa tacaala macrifatu اlcabdi bidiin اlislaam iyo macrifatu nabiyihi sala اllahu aleyh wasalam saddexdaa asal bay risaaladu ku dul wareegaysay aanu soo dhammaynay afar muqadimo mise saddex muqadimo rasaa'ilana waa lahayd kitaabkan marka kashfu shubahaadka ah en maanta bilaabayna insha allahu tacaala risaaladii waa ka duwan yahay qaabkay u socotay laakiin madmuunkeedii buu ku wareegahayaa risaaladu waxay ka hadlaysay unbuu sheekhu ka hadli doonaa laakiin qaabkay u hadlaysay qaab ka duwan oo ka qaangaadhsan kana xoog badan buu u hadli doonaa sheekhu risaalada marka koobaad magaceeda kashfu shubahaad baa la kashfiguna waa inaad shayga shaaca ka qaado ama habaaska iyo mugdiga ku jira aad meesha ka saarto soo waadix u noqdo wain yamsaska allahu bidurin falaa kaashifa lahu ilaa hu laqad kunta fii gaflati min hada fakashafnaa canka qiطaa'ak wax daboolaa oo asturaa oo qarsoona oo mugdi kaaga jiray oo shaaca laga qadoo la caddeeyo ayaa kashfi la yihahdaa aman yujiibu اlmudara idaa dacaah wayakshifu الsuu'a idan marka sheekhu waxaa weye kashfu shubahaad kashfigu macnahaasuu leh ama shubahaad waa jamcu shubha shubhaduna waxaa shubha loogu magacaabay liannahaa tashbahu alxaqa xaqay shabahdaa ruuxa diin moodahaya ku dhegan ee ku qancay bay hodaa waa dagta way ku dagaysa waxaan diin ahayn xaqna ahayn baad xaq u qaadan barar baad baruur moodi dhunkaal baad waxaad moodaysaa burcad marka waad ku dhiman idan saasaa loo loo yidhi shubahaad wuxuuna sheekhu u jeedaa muraadku waxaa weeye waxyaabaha ay xujaystaan dadka mushrikiinta ah ama xaqu uu ku yaryahay ay xujaystaan xaqan xaggana ay u arkaan inay xujo tahay in shaaca laga qaado inaysan xujo ahayn kashfu shubaha sidaas wey shubahaadka mushrikiintu iyo dadka ilaahay kheyrkii caabuda ama barya ay cuskadaan ay cumdo ka dhigtaan muwaxidiintana ay kula doodaan diinna ay moodaan oo shaaca laga qaado cagta la mariyo la baaba'asho weeyaan macnuhu kashfu shubahaat kitaabka sababkii kale inuu alifo sheekhu nin loo yaqaanay moxamed ibnu cabdillaah ibnu fayruus alaxsaa'i oo sheekhu ay qaraabo ahaayeen laba dhinac bay qaraabo ka ahaayeen dhan sihriga waxa loo yaqaan baa dhex maray sheekhi iyo ninkaas dhanna isku qoys bay ahaayeen nin ree niman ree wahab ah oo wahba oo reer tamiimiyiin ah bay isla ahaayeen isku raas isku qoys bay ahaayeen wa maca dalika ninkan loo yaqaan moxamed ibnu cabdilaahi ibnu fayruus alaxsaa'i oo kun laba boqol toban iyo lix hijrada geeriyooday ninkaas aabbihii waxaa dhashay shaxa cabdiwahab eedadii idan waa nin markaa loo yahay ma abti baa loo yahy mase adeer baa loo yahay abti baa loo yahay maaha aha waxaa ilmo abti ah ninkaas sheekha ku kacsan aabbihii iyo sheekha ilmo abti ah laakiin wiilkan asagu lakadka ee soo taagan maxaa loo yahay adoo almihii ninkaad ilma abtiga ahaydeen wiilku dhalay mxuu maxaa u tahay adeer baa u tahay marka abtigaad la ordiysan baan fahmi laha anugu ninkaad ilma habreeda tihiin carruurtiisu adeer baad u tahay kaad ilmaabtiga tihiin wuxuu dhalaayay adeer baad u tahay hadday dumar yihiinna eedday u yihiin marba hadday dhalashadu xagga aabbaha ka timaaddo ragguna waa adeer dumarkuna waa eeddo dhalashadu xaday xagga hooya ka soo wareegtana ragguna waa abti dumarkuna waa habaryar marka wixii baa iskaga keen qasmay ninkaasaa marka sheekha u soo diray rasaa'il shubahaad uu ku difaacayo mushrikiintii xilligaa joogtay noolayd wuxuu kaloo isku dayey inuu sheekhii dowladihii jira ka hor keeno oo la dilo la baabi'iyo oo sheekh maxamed abdiwaab hargeysa cagta la mariyo ciraaq buu tegey shaam buu tegey wuu wareegay intuu xadhig isku xidhi karay buu isku xidhay si loo baabi'iyo sheekh maxamed abdiwaab raxmatullahi tacala caleyh shubahaadkaasuu marka sheekhu ka baqay uu ninkan sii daynhayo haddaan la qaqabanin oo intii jakbonti loo dhigtay midba aan goyn loo bixinin in ummadda intay ku dhex faafaan hadhow diin la moodo kadibna aakhra lagu khasaaro markaynu leenahay marka kitaabku waa ka yar qaangaadhsan yahay risaaladii hore waxaa weeye usluubku ku socdo usluubkeenu soo marray waa ka duwanaa usluubkii horeenu soo marray wuxuu ahaa waxa waxaas ayaa jira oo waajibkuga oo laga raba maxaase u daliila qowluhu tacaala hawl socotay ahayd muran ma lahayn sheekhu wuxuu samaynayaa ninkii wuxuu xujaystay buu cardinaya marka hore shubhadiibu bandhiga hayaa kadibna waa naqdinhaya mas madaxa laga dilaa baa mada ka garaacay wadaadii hore waxay odhan jireen islaan islaan xun bay yidhaahdeen iyo masale adagba meeshay kugu qabataa lagu dilaa waa raggii da ka adkaa weye raggiina hadda boocbooca maaha idan sheekhu markuu shubhada cardiyo kadib ayuu radinayaa naqdinaya qaabkaasuu sheekhu hadda kuwadi doonaa kitaabka marka taas waa in la iska ogaado natiijada kitaabku waa maxay min albidaaya ila alnihaaya natiijada iyo samarka sheekhu uu rabo inuu ku fahansiiyo khulaasadu hadalka mahadhadiisu waxaa weeye sheekh wuxuu goodhan doonaa mushrikiinta xilliga aan anugu jooga joogta waa ka daran yihiin qolihii xilligii nebi maxamed joogay kufaaru quraysh ma taqaan kabura cala almushrikiina maa tadcuuhum ilayh ma maqashahaa kuwan anugu aan dhex jooga ka daran buu sheekh odhan doonaa khulaasada kitaabku waa intaas ayb waxaa ku kalifay inuu sheekhu yidhaahdo mushrikiinta xilligaa anugu aan noolahay laba boqoloo sano ka hor weeye ilaa sheekhu kun laba boqol iyo lixdii buu geeriyooday baan filayaa waynu soo maray laba boqoloo sano ka hor taqriiban mushrikiintii joogay ee islaamka sheeganhaya la soco hadda niman gaalan hayle ma ah muslimiin weeye waa tukadaan waa soomaan say iyagu leeyihiin inay muslimiin yihin bay aaminsan yihiin wa maca daalika sheekhu wuxuu odhan doonaa kuwii nabi maxamed uu la halgamay la dagaalamay ee uu ku jihaaday kuwanaa ka daran buu odhan doonaa bisababayn sababka koowaad mushrikiintii xilliga nebi maxamed joogtay markay ladan yihiinay badhaadho ku jiraan iyo bayaxo iyo barwaaqo oo berisamaad la joogo ayay ilaahay u sharigeeli jireen markay intay dooma raacaan iyo maraakib iyo laashash ay raacaan baddu ay caarido oo xaaladdu khatar gaadho way isdhiibi jireen ilaahay keligii bari jireen hubul iyo laate iyo cuse iyo manaatay iyo mxuaha isaaf iyo naaile iyo waxoo dhan waa ka tegi jireen iyo khalase iyo waidaa khashyahum mawjun kaاdulali dacaw اllaha mkhlisiina lahu diin falama najaahum il bari idaa hum yushrikuun waidaa masakum uduru fi اlbaxri dalla man tadcuuna ilaa iyah sheekhu marka hadday mushrikii quraysh ama mushrikii alcarab cinda arakhana ay mushrikiin ahaayeen wa fi shadaa'idi waxay noqon jireen mukhlisiin wuxuu i laakiin mushrikii zamanina haada hmm. wuxuu leeyahay markayba iska ladan yihiina dhibku jireen bay muwaxidiin u dhow yihiin fii zamani rakaa bayba ilaahay baryahayaan keligu ku ekaysanaya shee cabdiqadir iska badeynhaya iyo axmed albadawi iyo shee caydaruus faraha ka qaadahaya laakiin markay xaaladdu xumaato ee baddu caarido ama baaburku qallibmo ama islaantu dheli weydo ama cirka roob laga waayo ama xooluhu cudur iyo casho uu qaato furuq laga bixin waayo ama col kugu soo duulo ee la doonaya ilahay keligii in la aado markaasayba ahlu qaabuur ku dhaqaaqayaan bur waa cagsigii mid kasii daran wey fi rakhaana shirki bay ku jireen oo murantaa ma laha cinda shiddatina ashadda minhu bay isu guurahayaan amaa mushrikuu quraysh fi rakhaa'i maxay samayn jireen hawlahooda si fiican qasan jireen cinda shadaa'idna waa isdhiibi jire illan wax ayagaa samaystay waxay leeyihin taa waxaa waxaa asal min usuul albaraahin alcaqliya ama tajaaribtu ay kutusaysaa ku garanaysaayo ninku wuxuu asagu sameeyey asal ahaantii sameeyey uu yaqaana meeshuu ka yimid itiqaadku ka aaminsan yahay wuu ka roon yahay waana ka fudud yahay wiilku dhalee iman doone hawsha rumayn doona wiilkaga daran adoo daba taagan abootiya iyo fiqi daba taagan iyo ahlu qaabuur hadduu aad ilmahaad kugu indhaysto ilmahadaa gaalnimada kaasi daraan doona muran ma laha idan kufaaru quraysh iyagu way samaysaan asnaamta iyagaas way yaqaaneen dhagax la dhodhoobay ciid aruuri xoogu rikulis tay ciid dhoobaan ay urureen tamuux iyo xaana meel iyo rikulisi jireen waxay ku lisaan caanaha caanaha isqabadsiinaya tamuux iyo isku dhagahaya koolla looga dhigahaya xoogaasaa lagu wareegeysanhaya sanamkii marba waxaa laga buuxin xoogow timir iyo burcadii subag baa la markay xadhow la kulladaan waa laga diiran ka abaar dhacaa war ukaadii alla gaaro roobkaa dee dhagixii sanamkay wateenaya quruxsanaa markay ritigu qaadi waayo ama dameerku uu docda ka duleeshama socon waayo waa layska intay la xooraa mid kale la raadso ka fiican dixdiiya galaha laagaha laga soo urursa wax iyagu yaqaaneen buu ah markay marka caaridadoontoy naftu qabato way garan hayeen dhagaxa iyagu dhoodhoobeen iyo geedkay qoreen uusan waxba qabanayn marka wa iskaga tegi jire laakiin dadkan markaa islaamka sheega iyagu intay ku indhaysteen oy ka aab ka aab hawshan soo socotay ba waxaan taa ka ahaynba diinnimo oma aaminsano fi shiddati warakhaaina ayadaa lagu badbaadin ba aaminsan yahi xadiid baa la warin jiray oon warin jiray waagii hawshan lagu jiray maxay ahayd haddaad yaabtaan fastakiituu biahli اlqubuur xadiid ahaa haddaad musiibo ku dhacdaan ahlu qaabuurka haloo cararo xabaalahan ka soo baxnay haddii wadaadihii meeshan fadhiya ku khalweynaa nahay soo isku soo dardara war xabaal masaajidda maxaa kuu diiday wa ana almasaajida lilaahi falaa tadcu maca allahi axadan baa isku ogaaye waa sidee idan <clears throat> kitaabku wuxuu ku socon doonaa calaa ariiqat almuxaawara walmunaaqasha inuu sheekhu bandhigo oo ninkii dacwaduu sheeganay iyo wuxuu xujaysanayay uu kuu bandhigo kadibna u madaxa ka togto sidaasuu samayn doonaa natiijadaas e ayuu sheekhu mari doonaa oo ah in mushrikii zamani ay ka daraayeen ka daran yihiin mushrikii quraysh taa waa mid asalka labaad oo awoodda sheekhu ku bixin doona waxaa weeye bayaanu tawxiid alladii ursila bihi alambiyaa waa caddayn doonaa wuxuu kaloo caddayn doonaa sheekhu in nabi maxamed sal ly slam mushrikiin quraysh iyo carab oo dhan uusan kala qaadin oo uu la halgamay oo uu baabi'iyey ayagoo caqaa'id kala duwan iyo diimo kala duwan watay laakiin kulligeed waxay ahayd isugeyntu diin la'aan iyo shirki ayay ahayd aduu qaacido dhowr ah ilaa toddoba qaacid ama sideed qaacido meelahaasu sheekhu sheegi doonaa markaynu soo gaabino waxaan leenahay sheekhu kitaabkiisa waa waa laba baab keliya baab mujmal ah iyo baab mufasal ah baabka mujmalka ah sideed qaacido yuu ta'siilin doonaa waana hordhaca kitaabka waa tamhiidi baabka xigana waxaa weeye in shubahaadkii ninkii ahaa maxamed ibn cabdallah ibnu fayrusul axsaa'i iyo khayrkiiba culamaa ulmushrikiin ay soo sheegeen uu ka jawaabo waana shan iyo toban shubha wey shan iyo toban shubho kashfu shubahaad marka waa shan iyo tobanka shubha wey shubahaadka in masarka laga faydoo cumadda laga qaado oo iyagoo hira waaweyn ay soo baxaan baa la rabaa bannaanka yimaadaan shubhada koobaad waa shubo sheekhu uu ka jawaabi doono qolyihii mushrikiinta ahaa ama wadaadka hadda aynu sheegn ka midka ahaa waxay yidhaahdeen annagu mushrikiin ma nihin inaan awliyada barino oon abootooyinka wax moodno oon alankhayrra iyo aboodiga aan daba yacni madadka iyo eelada howlo badan layska daba wareegeystaa shirki ma aha maxaa yeelay kufaaru quraysh iyo annaga waan waan kala duwannahay waxaan kala duwannahay arrin asaasiya kow naxnu ilaahay inuu rabbi yahay oo khaaliq yahay oo adduunka abuuray baanu aaminsannahay waxna dilo waxna nooleeyo laakin kufaar quraysh ayagu tawxiidkii rabbinimada ama rububiyada maysan la imanin sheekhu waa shubada uu ka jawaabi doonaa bijawaabin waaxid hal jawaabu ka bixin doonaa shubada ay sheegeen wuxuu leey wax farqo idin dhexeeya ma jire ayagaaba idin dhaabayba yaa kugu yidhi kufaaru quraysh rabbi maysan aqoonsanay shirki galun bay galeen waxay sheegi doonaan qolyaha mushrikiinta ee sheekhu la hadli doono waxay leeyihiin ninka sanamka caabudaya iyo shubada labaad iyo ninka awliyada barya sulaxada baryahaya laba kala baab wey isku baabna ma ah farqi baa udhexeeya leeyihin sheekhu shubhada laba jawaabood buu ku daaweyn doonaa shubhada saddexaad waxay odhan doonaan kufaartii qureysheed iyo mushrikiinta qureysheed asnaamtay baryahayeen iyo khayrkood waxay ka jirin jireen oo ka dalbi jireen iyo madaro dhib iyo dheef bay ka raadinayeen annagu laakiin awliyada iyo ambiyada iyo sulaxada dhib iyo dheef kama raadinayne shafaacan ka rabnaa ergo baan ka rabnaa nebi maxamedo ilaahay la hadal wiilasha ugu dhiijidhe bes intaasaan ka rabnaa amaa carab iyo mushrikiin quraysh mushrikiinta quraysheed waxay ahaayeen sanaba wax noo qabo kanow waxna yeel asnaamtaa ku dili hawshaas ahayd waxbay qaban karaan tanfac waa kudur ba amaa annagu ooma baxayno weligu waxaan leenahay ilahay agtiisu ku leeyahay darajo iyo meeqaan iyo magac ku leeyahay marka noo shafeec qaad ayb waana arrin laftirkeedu malas weeyo been weeye waxba kama jiraan labadu waa jiraan shafaacana waa ku wareegeystaan in weligu iyo ambiyadu iyo owliyadu dhib iyo dheef leeyihiinna waa aaminsanaayeen ayb markuu marka cirka roob laga waayo aniga kuusoo sheegay marka cirka roob reer galbeed marka cirka roob laga waayo cidduu cashi qaato caafimaadku yaraado asagaan cuskanay cabdiqaadir u yeedhaa la odhan jiray waa xilligu u daraa cirkii baa roob laga waayey ciddii baa cashi qaatay cudur baa qaatay ciddi xoolihii cudur caafimaadkii baa yaraado ruux taaganba waa adduume iyo wax la garan waayba dadkii lugdhis baa wada galay idan asagaan cuskanaayo cabdiqaadir u yeedha sharbanaa sharbanaayo sharaf low nabigiiyo shar dhammaanta xijaabi baa loodhan jiray adaa adaa maxay adaa sidii libaaxi muxuu ahaa adaa libaaxun lagu laqaynay wixna laaca laqiyaa jilaani baa loodhan jiray hawlo badan baa iska jira marka wax jiray ahayd ah. adaa sidii dabayshu u duulay wixina daraa dafyaa jilaani waa hawl dheer bay ahayd oo socotaba sidii dabayshaad u duushaa wixiin annaga na daareesaano daf meelogaada baa la waayo hawlo badan baa iska jiray marka taa waa jirtay laakiin waa un lagu reemagaalnima yaa meesha ku jirta shubhadaa saddexaad sheekh wuxuu kaga jawaabi doonaa hal jawaab buu kaga jawaabi doonaa shubhada afraad waxay odhan doonaan in awliyada iyo sulaxada iyo ahlu khayrka la miciin bido oo xaggooda la aadaayey cibaado iyo shirki midna ma ah oo maxay tahay annagaa ku dhaqaan waayahay taasna sheekh wuxuu kaga jawaabi doonaa jawaab ka bixin doonaa yacnii inaad kitaabka wuxuu ka kooban yahay ka khulaas ahaan u ogaataan baan rabay shubada afraad waxay odhan doonaan hunaaka farq waxay isku qasi doonaan baan ujeedaa alshafaaca sharciya washafaaca shirkiya shafaaco sharcigo sharcigu sheegay oo nebiguu leeyahay oo ahlu khayrku leeyihiin oy mu'miniintu leeyihiin oy culammadu leeyihiin oy shuhaadadu leeyihiin ayaa jirta laakiin biidnin bay ku xidhan tahay min allahi subxaana wa tacaala in lagu fasaxo iska bood hawsha ma ah dhiilka anaa qaadan soo daaya intan ma socon mayso waa in idan yimaado ruuxa shafeec qaadee shaiica waa idan bu u yahay mashfuucu lahuga idan bu u baahan yahay rida min allahi subxana wa tacaala iyo idan ayib howlo badan ayaa meesha ku jira tiiba isku qasi doonaa shafaacada la sheegayba tawasul iyo la aadi doonaa sheekhuna waa qaban doonaa bijawaabin waaxidin qawiy shubhada lixaad waxaa weeye waxay leeyihin ma siinin iyo ergo wuxuu rabbi siiyey baan anagu nabiga ka baryaynaa xoole la weydiistaa ninkii lahaabaa la weydiistaa idan maadaama rabbigay nebi moxamed salawaat ullahi wasalaamu alayhi uu shafaaco u ogolaaday shafaacadii baanu ka baryaynaa ayb taasna sheekhu laba jawaabood buu qac ka siin doona waa bannaanka iska taalla w aad ogaan donta kitaab kitaab yar ma aha kitaab culus weeye shubahaadka xooggooda say u xoog badan waad ujeeda cabdiraxmaan marka dheeldheel ma aha waxay kaloo odhan doonaan in awliyada iyo ahlu khayrka wax lambidaayo oo loo mici xaggooda la aadaayo shirki maba ahba tii hore cibaado ma ahay haddana waxta waxay shirki ma ah jawaab buu sheekhu ka bixin doonaa waxay odhan doonaan shirkiga aad sheegaysaa ee nimankiinan yar aad la ordaysaan iyo reer cabdiwahaabow shirkiga la sheegay ee diintu sheegtay waa in dhagax iyo sanam iyo geed la qortay un la caabudo ee in awliyada iyo dadka iyo malaa'igta iyo ambiyada la baryo iyo jinka iyo insiga wax lamooda ma aha dhagax markaan meel tuuro oon ku wareegaysa isoo qabo markaan derbi sanamaan dhigta aan baryana qabo laakiin intaan awliye iyo abooto iyo eedayaal iyo hawla kada dadka dadkaan noolnoole hadda ka horna ilahay agtiisa wax geystay warkay waa cadiya odhan doonaa shubhadaana sheekhu waa ka jawaabi doona raxmat ullahi tacaala calayhi bijawaabeyn shubhada sagaalaad waxaa weeye waxay leeyiin gaal gaal waxaa ah gaalnimana lagu tilmaamin karaa ruuxii rabbi subxaanahu wa tacaala yidhaahdaa saddex buu saddexeeyaa labuu saddexeeyaa waa aaliu alaaa ama waxbuu dhalay ama waa dhalay yidhahda laqad kafara aladiinay kala sarbaxeen fi suurati almaa'ida labada aayadood garanayso sheekhu taana waa iska bannaankay taallaayo laba jawaa afar jawabood buu ka bixin doonaa afar jawaabood shubhada tobnaad waxaa weeye waxay awliyadu ilahay agtiisa jah bay ku leeyihin bimacnaa meeqaan iyo sharaf iyo weji culayskay rabbi agtiisa ku leeyihiin culayskan saaranay dhe annagu ma baryan laakiin sharafta iyo meeqaanka iyo wejigay rabbi agtiisa ku leeyihiin wejiga laftirkiisa baanu qoraxaysanayna hebel baad u tegaysaa qaraabaa markaas waxba ka waayo qaaraan baad ugu tegay ama aad ka doonaysay dhibaa dhibaad iyo xoogo maalin iyo tolnimo markaasuu kuna waxba ma hayo waayo haddaad wax haynin baad odhanaysaa lafaada dad waxba haynin e lafaada iyo qorx waa raac wey dadkaa taqaana ila tag qoraxdaan ila yarmar dukaankan ila maro hebel ila tago bal xoogo ceeddaha kugu dhacdo yar dhidid wejigaada inaan wax laga yaabaa marka waxay leeyihiin awliyadaas iyo sulaxadaa wejigay rabbi agtiisa ku leeyihiin baan qoraxaysanayna ayagoo oma jeedo taasna waa sheekhu raxmat ullahi tacaala calayhi jawaabbuu ka bixin doonaa ta ko tobnaad shubada ko tobnaad waa shubada u daran sagaal jawaabood buna sheekh ka bixin doonaa waana mid hadda taagan xataa fii sufuuf alwahaabiya ka dhex taagan tahay iska badaa mushrikii alcarab wa mushrikii almuslimiin jooji kuwa garhka waaweyn wada sarwaalka gaaban ee wahaabiyada lagu sheego ama salafiyada isku sheega qaybo ka mid a ah waa shuba dhex taagan wey shubada shuba khatara wey shubadaa waxaa weeye waxay odhan doonaan waajibaadka diinta islaamka ruuxu hadduu qayb ka mida la imanayo oo salaaddii iyo soonkii iyo xajkii iyo zakadii meel saaro tusaalaga ahaan wax kasta uu ku dhaco gaalbata lama odhan karo in loo luqluuqo loo leexiyo wax kasto uu la yimaado walow kaan maa yunaafi tawxiidba ha noqdee shirkiba ha ku dhacee marba hadduu arkaantii kale ee waajibaadkii diinta qaybo ka mida uu ku dhaqmayo la imanayo lama odhan karo gaal tahay iyo mushrik baa midnaba tahay sagaal jawaabood buu sheekhu ka bixin doonaa likhutuurati shubha darteed buu u bixiyey jawaabaha u badayay sheekhu hadday taaganta aqrab miaal baan ku siilhaya boqorada carbeed konton iyo toddobada dowladada adduunka maanta joogay sheegahayaan hal dowlad oo kitaabka rabbigay ummad ku dhaqda lama hayo kun sideed boqol konton iyo sideed baa ugu dambaysa waa kuusoo sheegay hadda ka hor kitaabka rabbigay in lagu kala baxo sunanka iyo saxeenka iyo masaanida lg nabi maxamed baa yidhi oo allaa yidhi ijmac baa ku guntama lagu kala baxaay laba boqoloo sano ka hor baa ummad adduunka ugu dambaysa taqriiban laakiin masaajiddu waa camiran yihin cibaado gadh waaweyn baa mushaaro qaata kutubta waa la akhriyaa waa la xajiyaa marka la xajinhaya zaxmada malaayiin baa iman boqolaalama ku dhammaata laakiin kitaabka rabbigay laguma xukumo muslimiinta dhiigagii ay isku haysteen kala bixi mucaamalaadkii jinaayaadkii cuquubaadkii diyaadkii abadan alcilaaqaat aduwaliya alkhaarijiya alcilaaqaat asiyaasiya abadan ninba in yarbu kaga dhaqmaa dowladaha kale alaxwaal shaksiya dhaxalka iyo furitaanka iyo meherka howlahaas waa loogelya yaasa la dili yaasa la dayn kitaabka lama weydiiyo mucaamalaad alghurfa tijaariya ganacsiga wasaara almaaliya ma hoos tagto rabbigay arrimaha ganacsi oo dhan lama hoosgeeyo kitaabka rabbigay arrimaha siyaasiga kitaab rabbiga lama hoosgeeyo masalatulwalaa walbara oo qur-aanku ku celceliyey rabbigay dheg shalaq loma siin ninka kitaabka qora waa la xidhaa xadhig idan waahra lagu kala samray idan maadaama laakiin aan salaadihii kale iyo soonka iyo xajki iyo hawlihii kale gabdh gabdhihii meherkoodii iyo warkuu iska cadyahay kitaabkan iska daxalaysta faraha ka qaada adduun qarniga labaatan iyo waxaan maraynaa koowaad aminkan afar boqol iyo diafar kun iyo afar boqol oo sana dib oma noqon karee casri mutanawira mutafatix mutatawir baan soconnaa oo u dhaqmay ka barqi lbasar idan taa socon maysa y marka hala daayo kitaabka rabbi meel lagaga dhaqmo lama arko dadku maxaa ka dhexeeya dadka waxaa ka dhexeeya waddan muslimiinta waxaa midayn jiray laa ilaaha ila allah maxamedun rasuulullah jinsiyaddu taasay ahayd kaarka aad wadato baasaboorkaada iqaamadaada tawxiid wey raas kambooni haddaad ka lugeysa ama raas casayr oo adduunka meesha ugu dambaysa muslim jooga aad tagto waxaad ku dhex martahay waxay inaad muslim tahay bas hadda laakiin bulshooyinka adduunka ku nool waxa mideeyay waa waddan diin ma midayso la soco waddan baa naga dhexeeya hebel waa muwaadin kan waa ajnabi kan waa shisheeyo kan soomaali ma aha weeli yaroo carbeed oo soomaaliya yimid waagii maxaakamta hadda joogeen oon fara badan tobaneey waxaa waa ajaanibaha waddanka ha laga saaro ma gaala nimanku mise muslimiin ma muslimiin baa soomaaliya nimanku mise waa gaalo hadday gaala yihiin war la gartay hadday gaala yihiin gaaladiini maxaad oga saari soomaaliya sii joogtay aw kuwii dhoobnaa ee kaniisadaha tegi jiray ee haddana jooga maad saartaan mise kalarkaa idin dhibahaya adu nimanka hala saale waa ajaanib weeye maraykankaa soo arkahaya bulidaa ka adeegi shimbir malabtaa arki waa u dhammaatay adduunku nimanka hala saaro niman waaweynoo wadaadoo garh waaweyn baa le ajaanibta ahay hala saaro maxaa ajaanib ah idan wuxuu doonayay gaalku ummadda in la qaybiyo ahayd calaa xuduud juqraafiya lagu qaybiyo wa calaa ictibaaraat lagu qaybiye cirqiya wa jinsiya wa qowmiya wa casabiya lagu qaybiye wadaadii iska sallimeenba shacaruu aw lam yashcuruu waa la sallimo markuu kugu soo noqdo iska aamini idan musiibana haysata wey si kastaba noqoto maadaama laakiin shareecada qaybkan lagu dhaqmahayaay haddaad tira hor beentood weeye muslimiinta ay diin meeshu kuma hayaan umadda hala dhaafiyo inaa lilaahi wa inaa ilah ma boqor hebel madaxweyne hebel ma muslimiinta khaariji takfiri aad tahay kuwuu yidhi in ilxukmu ilaa lilaahi cali la dagaalama baabi yowma nahrawan baad u in lagugu qaba u baahan bilaabanaysa shubada ayada shuba khatar oo taagan weeye iyadna waa in isha la geliyo <clears throat> waxay odhan doonaan shubada labayo tobnaad nabiyullaahi muusa calayhi salaatu wasalaam tolkii bacdamaa nusiru oo ka yidhaahdeen ijcalanaa ilaahan kamaa lahum aaliha ilaahay ma takfiirin qur-aanka inay nimankaa gaalooben lama sheegin nabiy llaahi moxamed salawaatu ullahi wasalaamu calayhi yowmi fatxi maka bacda xunayn markii la sii so xunayn loo sii socday cafwan fatxi maka la sii geed weyn oo quracoho caleentu intay saaran ballaaran oo isfidiyo oo tolku geedii lagu shiri jiray la caleema saaran jiray ee loo lagu diiqi jiray geed lamid ah muslimat muslimiintii maka ku islaamay maalmo ka hor bilo ka hor yaa xaggii xagga iskaga qelisay war hebel iyo hebelow geed weyn baa la arkay waa daato anwaadkeenni ma garanaysaan ha nabi maxamed oo kaale e ijcal lanaa daata anwaad kamaa lahum daatu anwaad wاladii nafsu muxamadi biyadi qultum kama qaala banu israa'iil ama kama qaala qowmu muusa idan waxay leeyiin maadaama aan asxaabu muusaaba la tagfirinin waa asxaabu muxamedin ala tagfir waxaan dabaalna waa fasaxan yahay laa ilaaha ila allah maxamad rasul waa ku filan wax kastaba cagta marinaysa iska socda wax kasta dardara shubadaasay <laughs> waa keeni doonaan sheekhuna waa ka jawaabi doonaan <clears throat> waxay leeyi odhan doonaan ninkii kelimateynkaa ku dhawaaqa wax kasta uu sameeyo gaaloobi mahay maxaa yeelay man qaala la ilaha illa allah dakhala aljanna sheekhuna laba jawaab buu ka bixin doonaa mid faahfaahsan iyo mid kooban buu ka bixin doonaa shubada afar iyo tobnaad waxay odhan doonaan ida jaazat alistiqaasatu biاlanbiyaءi fi اlaakhira fa min baabi أwlaa an tajuuz fi اdunya aakhara marka la tago oo banka qiyaama laiskugu yimaado oo qoraxda la soo dhoweeyo oo dadku sida ayaxiis daba wareegeystaan oo hawsha cakiranto soo ambiyada loo cariri maayo war rabbiyaa nooga ergeeya nabi nuux ka soo bilaaba abuna aadam ka soo bilaaba ilaa ay soo gaadho nabiy llahi maxamed haddayba aakhare ambiyada loo dacwoon hayo haddaabaan kasii farxayna addunkabaan kasi farxayna akhre intaan la gaahin intaan aakhare laga adduunka baan ambiyada cuskanaynaa oon baryaynaa oon u yeedhanaynaa nastaqiid bihim laba jawaabood yuu ka bixin doonaa sheekhu ta u dambaysa waxay odhan doonaan nabiy ibraahim markii lagu tuuray dabka intii manjaniiq la saaray dabka lagu halgaaday athar israa'iili ah oon sugnayn ayaa wuxuu leeyahay nebi aada ibraahim markii la ganay la tuuray sida dhagaxi sii farinahayay soo dhexda or sii wilaanwilinhayaa jibriil garab ku qabta dhab siiye jibril wuxu uhi maxaad iga baanta maxaan kuu qabtaa qul markaasuu ama anta falaa wa ama can illaahi facilmuhu bixaali agnaa can su'aalihi buul adiga jibriila miyaa waxba kaagaan bahay addoon anoo kale aad tahay malag waxaan ahay rasuul laba kala baab baynu ku kala jiraan mooyeen laba adoon baan adiga waxaan kaaga bahan lama arko xagga iska fadhiiso amaa allihii abuuray isoo diro soo maaha ogaalku uu og yahay aniga xaaladayda iyo waxa laygu dilhay dabka laygu tuuray baa igaga filan inaan wax weydiisto faraha ka qaad qulnaa yaa nawr kunii bardan wasalaam baa soo marka iyada idan waxay leeyiin maadaama nabiyullaahi ibraahim ayadoo aarku israa'iiliga eh, toosan kaa weeye lakiin ayagu waay intaa dambe goyn doonaan waxay odhan doonaan nabi ibrahim baa markii dhexdaasi uu faninhayey wuxuu ihi jibriil iga soo gaadh waa la hayaay adaa ii keena waxyigan laguu soo dhiibay hawshii laguu soo dhiibay eeday iga qabo markaasuu caban doonaa laga qaban doonaa baalku ku dhufan doonaa dabka waxo dhan buu kala tuuri doonaa hawlahaasay soo wadaan marba hadday bannaanaatay fii xaalati ashiddati waddanki wadayq ay banaatay nabiylahi abu tawxiid inuu ilaahay keyrkii miciin bido annaga maxaana moodaa wey ma annaga ibraahim ah ayib jawaab buna taada ka bixi masaa'il marka ku imaanaya kitaabka dhexdiisa oo iska qiimo badan oo muhiima waa jiraan laakiin intaas wey kitaabku waa kitaab aad u qiimo badan cinda culamaaءi dacwa annajdiya asalafiya aad bay u ammaani jireen si toosaan loo akhriyi jiray had kor kahor markuu dhammaado waa lagu soo celin jiray masaajidda bacda salawaad baa laga daraasan jiray laftirkeennu waagay saxbadu cusbayd kutubtan waa la daraasayn jiray laakin waa dhexdeera laga booday qur la soo barta xoogo ajrimaa la laqbaystaa kor daxawiya loo badaay irjaabaa laga qaada marka dambe shamxa abdihab kutubtiisii iyo ardadiisii iyo wiilashiisii iyo culamaau dacwa najdiya kutubtooda ka muhiimsan casrigan maanta aynu maraynaa ay kitaab oo kale kitaabkas kale oo caqiida ku saabsan waxaa ka muhiimsan waaqicana marka la fiiriyo u dhowaashaha ay culimmada inoo dhowaayeen laba boqoloo sano ka hor boqol iyo konton sano ka hor sheekh cabdiraxmaan ibn xasan inuu maxamed cabdilwahaab saaxibi fatxi lmajiid boqol iyo konton iyo lix sana uu aasan yahay wuxuu sheegahayaa in soomaaliya tawxiidku gaadhay oo jamaaca salafiya somaliya ka taagan yihiin wuxuu le najdi ka soo baxday ee sheekh abdal ku dhawaaqay ee ummadda gaadhsiiyey najdi mooyeen laba wadan bay gaadhay afghanistan iyo soomaaliya waa boqol konton iyo lix sano ka hor idan waaqicay aan hadda ku noolnahay mid lamid ay ku noolaayeen waana inoo dhow yihiin laakiin haddaad tiraado anuu sharxu sunna albabahaari baan ummadda ku akhriyey howlahan iyo shirkigan kalena loo bixi maayo waaba laga santaagaa waa laiskala wey usultaada maa laga aksanhaya kashfu shubahaad muxuu yahy fatxulmajiid kitaab tawxiid muxuu yahy daxaawiyada ka bil waasidiyada iyo waasidiyo shirki ku fahmaysid kumana fahansiinhayaan kamana hadlayaanba allaahuma alwaasitiya ayaa shirk alasmaa wasifaat oon si toosa aan ah laguu dareensanaynin laakiin madhab ahlu sunna waljamaca fi masalat alasma wasifaat ah baad ka ogaan kartaa ama taxaawiya fii masalat alistixlaal wa fii masalat aliimaan markaad marayso oo labada masale u khatarsan ah madhab alirjaa irjaa اlfuqahaa ayuu taqrinhayaa laa madhab salaf ummaddana waa un lagu xaabiyaa dayib howlo badan baa jira marka kitaabtan waa in la daraaseeyo waa shay muhiim ah liahmiyati baa loo daraasayn asaasu tawxiid oo tawxiid aluluhiya ama tawxiid alcibaada ah iyo sheekhu kutubtiisa o dhan ku saabsan tahay ruuxa muslimkana waxaa fiican inaad noqoto rajul khiyaali ma wanaagsan waaqic aad marayso iyo nolosha aad maraysaay ummadda cuduradeeda iyo dhibka haysta inaad wax ka cilaajisaa la rabaa inaad laakiin noqoto uun in iskaga noolba quruun laga soo tegay hawlaheed ku nool waaqicanna aaman ka warqabin musiibo wey waa musiibo jirta wey marka waa inaad waaqicii aad ku nooleed wax ka tiraado war ummaddan aad ku dhex nooshahay dariiqii nebi maxamed salawaat ullahi wasalaa ma hayaan mise ma hayaan haddaysan haynin maxaa ka leexiyey cudurkaa iyo cudurkaasa ka leexiyo intaas cudurba baa kusoo baxday maxaa u daawo daawada in lala dul istaaga wey inaad tirahdo anigu baabkan geli mahay oo aad tirahdo ii keeno anigu hawlihii uun iisoo guuriya saddex boqoloo sano ka hor maxaan kun iyo dhowr boqoloo sano ka hor ahaa ka asal ahaan ka caqiida in la barto si mufasala ah waa waa fiican tahay laakiin cudurka waaqaca jire tawxiidka iyo caqiidada ku saabsanee ummadda marka haysta ayaa ka muhiimsan min cilaaj min masaa limasaa'il ukhra tusaale gaaba asxaabu alxadiid markay soo baxay fitnadii khalq lqur'aan ay soo baxday awoodooda u badnayd waxay iskugu geeyeen alradd calaa mas'alat khalqi اlqur'aan kitaabta ay ka qoreen iyo say u radiyeen meel bay kaga soo hadheen way soo socotay waxaa soo baxay niman mutakaliminoo sifaatka rabbiga anfinaya tacطiil الصifaat ama tacطiil eh, allahi subxaanaه wa tacaala can asma'ihi wa sifaatihi mucaطila mushabbiha soo baxday mujasima timid kulli meel baa lagaga soo hadhay haddaad sheekh maxamed sheekh maxamed sheekh islaam ibnu taymiya xilligiisa aad soo gaadho dhibki jiray wuxuu ahaa fitnatu ahli اlkalaam wاlmutakalimiin iyo tawxiid اlasmaa'i wasifaat oo aada looga fogaaday oo la baabi'iyey labadaasoo awoodda u badnaa ulaha iskugu geeyay sheekhu hadduu masale fiqiga taxliilinayo su u wad waxay la geliyey alasma wa sifaat bay la gelaysa meel un buu ka soo gelin ajrumi hadduu akrinayo ama abu shujaac uu akrinayo waxay la gelaysaa alasmaa wasifaat cudur jari buu ahaa in yar hadduu dhaqaaqo wuxuu soo geli labadaa masale marnaba ka fogaan maayo shareeca o dhan buu dhan kasta ka soo geliyey wuxuuse awood yar aan yareen lafteeda ku bixiyey masaladan tawxiid aluluhiya ama tawxiid alcibaada shacabda xilliguu joogay wixi o dhan ba intii laga tegay asma wa sifaat soo jiba yaaba kii asaaska ahaa ee nebi maxamed lala soo diray ajcal aalihata ilaahan waaxidan ahaabaaba laga tegayba awoodda sheekhu rasaa'il uu qoray iyo fiqiyada iyo kitaab uu ikhtisaariyey waa iska jiraan laakiin rasaalo uu dirahay iyo kitaab kasta uu qoray waa fahmsan tawxid alcibaada waxaa danahaystana labadaas wey muslimiinta maanta adduunyada joogaaye labaday ku aafaysan yihiin ee rabbi kaga fogaadeen ama haddii la takfiirin ay ku gaaloobi laba qodob weeye cadamu ifraad illaahi biاطaacati wa cadamu ifraad illaahi bilxukm labadaas wey shirku اlmri wa shirku daaca alaa lahu اlkhalqu wاlmr shirku daaca wey uunka rabbi baa iska leh amarkiiyo talada iyo go-aan goynta iyo allah iska leh ka kalena waxaad ka fiirisaa walaa taأkuluu mima lam yudkar ismu اllahi calayh wainahu lafisq waina الshayaaطiina layuuxuuna ilى أwliyaa'ihim liyujaadiluukum wain aطactumuuhum fi الtaxliili wالtaxriim fi الtashriic wain aطactumuuhum inakum waa dhaar wey qasan baa mesha ku jira rabbi asagaa isku dhaaranhaya inakum lamushrikuun hada shirk maxaa la shirki eesh shirku daaca wey ittakhaduu axbaarahum waruhbaanahum arbaaba min duuni illah wاlmasiixa bna maryam wma umiruu ila liyacbuduu ila ilaaha waaxida laa ilaha ila hu ittakhaduu axbaarahum waruhbaanahum fi اtaxliil wataxriim shirku tashriic maxaa soo galay baarlamaanada almajaalis alniyaabiya albarlamaaniya boqorada sharciyaha dejiya ra-iisu اljumhuuriya asuldaة الtashriici liman dasaatiirta caalam islaami oo dhan waxaa ku qoran wadaadaha sheegta ima lira'iisi اljumhuuriya wa ima limelik fulan wa ima suldaة tashriic اlculya waxaa iskale sharci dejinta waxaa iskale majaalis اlbarlamaan ilah wuxuu le in اlxukmu ila lilah amara an laa tacbuduu ila iyah dalika diin اlqayim idan wma اkhtalaftum fiihi min shayi faxukmuhu ilى اllah maxaa ilaahay u kaadi wixii cibaado ah iyo salaad salaad ah waa cilaaqa fardiya baynaka wa bayna cibaadig howlahan laakiin adduunka maamulkiisa rag iska dhicinta siyaasadda ganacsiga cilaaqaadka diblomaasiga ah wada noolaashaha howlaha annagaa iskale alxukmu lishacb idan musiibada lagu jiray waa shirku الطaacati wاlmr ama waxaad tiraahdaa cadamu ifraad اllahi bالطaacati wa cadamu ifraad اllahi bاlxukm hada madaar kufriyaadka adduunka o dhan labadaa qodob bay ku wareegahaya ee u daran wey wax u waaweyn waa fara badan yahi waa inaga kusoo sharaxnay qeybo ka mid a fi kalimat almuclim laakiin inaasa u daran bismi اllahi الraxmaan الraxiim <clears throat> iclam ogow buuhi sheikhu iclam mar haddaad maqasho waxbaa lagaaga digahayaa war muhiimana waa lagu siinhayaa iclam bu sheekhu ogow raximaka allahu allaha kuu naxariiste waa inaga soo maray sidaa oo kale unbuu soo yidhi risaaladiina waa duco naxariis iyo ishfaaq iyo danqasha sheekha ku jirta waxa aafisan adduunka taagan bu la yaabanya adnagaa kuu ducaynay allaha kuu naxariistay waxaad ogaataa ana tawxiida ilaahay in la gooni yeelo ama la keli yeelo ama la mideeyo oo la mutaxaaye huwa ifraad اllahi subxaanahu wa tacaala bilcibaada التwxiid waa masdar min waxada yuwaxidu twxiida tawxiidkuna laabudda inuu wato nafyi ihbaat waxaan oga jeednaa nafyi ihbaat haddaan dhaho cabdiraxmaan waa cas yahay waa ihbaat soo ihbaat ma ah idan ibaatka noocaas ah laa ynfi اmushaarakata cadaynti waa lagula wadaagi karaa markaan cabdiraman waa cas yahay waxaan odhan karaa cabdullahiba waa cas oo jaamicba waa cas oo geediba waa cas oo fulaanba waa cadarawiish oo kanaa kasii daran ibaatku marka keeni maayo wax la nafyu ashirki ma keenayo idan markaad wax sugayso oo ilaahay sifa loo sugo iyo ismna loo sugahayo ama aad tawxiidkii dhab tahay cibaadaha aad sugaysaay laabudda meesha in laga hela nafyi iyo ihbaat oo tiraado markaad waxaan uga jeednaa cabdiraxmaan keligii unbaa cad haddaana ka warran maxaa laga fahmayaa wax kaloo casba inuusan jiro soo maha untaas waa waxbay faa'idanaysaa soo maha iyada baa nafyiga ah asagun baa cad cadna waa waxaa weeyaan waa waa ihbaatkii asaga un baana waxaa weeya waa nafyigii idan saasaa kelimada loo geliyey laa ilaaha ila allah laa ilaah hore waa nafyigi ilaah maba jiro wey sidiisuba ila allahu aan alla ka ahayn alla aan alla ka ahayn ma jiro wey oo xaq lagu caabudo waa meeshu waxbaa ku jira qasab wey idan waa in la helo marka tawxiidkii ilaahay waxaad ku gooni yeeli kartaa binafyin wa ihbaat wuxuu rabbi leeyahay u sugto dadka wax ismooday ee wax sheegta waxaysan lahayn aad u diiddo ood ka tokorto meesha ka saarto sanka ku dhufato ina tawxiida tawxiidku waxaa weeye huwa tawxiidku ifraad اllahi ilaahu lagu gooniyeelo weeye tacaalى bilcibaadati in la caabudo weeye sheekhu muxuusaa u yeelay hal tawxiid bu tacriifiyey hadda tawxiid rubiya sheekhu ma tacriifinin oo tawxiid اlasmaa wa sifaat muusan tacriifinin dhib ma leh waxay leeyihiin maadaama shaygu u muhiimsane u daran ee lala soo diray ambiye uu tawxiid ulcibaada yahay aan ambiye lala soo dirin tawxiid alrububiya waalkhaaliqiya marnaba aan lala soo dirin oo lala soo diray tawxiid alcibaada tawxiid alasmaa wa sifaatna uu ka laasimahayo uu ku xidhan yahaba kan saasuu u yidhi tawxiidku sidiisuba waxaa weeye huwa ifraad اllahi bاlcibaada calى xaddi qowlihi sal ly slam adducaau huwa اlcibaada mukhriga iga da mukhriga asagoo daciif wey shee cabdiraxmaad waa sidee mukhul cibaada ay dambayso macnuhu xadiidku waa waa saxiix laakiin riwaaya ahaan ma sugna min xayu riwaaya idan ducadu ayadu un baa cibaada wey lannu damiir alfasligan bayn almubtada walkhabar galay wuxuu faa'iidanayaa qasr iyo xasr cinda albalaaghiyiin fi cilmi macaani waa taqaanaan idan marba waxay noqonaysaa ducada iyo allabariga un baa cibaado ah marka laakiin shareecada la firiyo ducada keliga cibaada maaha hawluhu waa fara badan yihiin inagu muxuusaa u yidhi hawshu meeshay ka socotoba waxaa weeye aan la bari addoonku inuu khuduuco oo isbihaambiyo oo ilaahay gacmaha u taagto oo isdulleeyo waa shay asaasiya wa cibaadat الraxmaani maca gaayati xubihi maca dulli caabidihi humaa qudbaani wa calayhi ma falaku اlcibaadati daa'irun maa daara xataa qaamat اlqudbaan wamadaaruhu biاlamri amri rasuulihi laa bilhawa wالnafsi wالshayطaan buu leehay cibaadada waxay ku taagantah laba qodob ilaahu subxaana wa tacaala aad jeclaato iyo adoo u khuduuco u dullooba labada qodob bay ku taagantah maxabo iyo kalgacayl aad rabbi u qabto waa inaad u caabudo xaggana aad quudaraynayso hawaabkiisi iyo ajarkiisa iyo jannadiisa haaniyan marka labaad inaad ilahay u khuduucdo addoonsanka taagahayo lama rabo in aladiina waqaala rabbukum udcuunii astajib lakum in aladiina yastakbiruuna an cibaadatii kuwa kasantaaga aniga baryadayda sayadkhuluuna jahanama daakhilin ay xaqiirina daliiliin idan haddaadan rabbi baryin waxaa tahay mustakbir mustakbir ayaa tahay ood kasantaagto haddaad baryadii rabbigay cid kale la wadaajisana mushrik baa tahay idan waa wado ciliili ah wey sooma aragti ilaahay haddaad baryi wado sanka taagto o tir nin weyn baa amanka ma nancadhihi waxaa tahay mustakbir kibiraani ah ina aladiina yastakbiruuna can cibaadatii sayadkhuluuna jahanama daakhiriin haddaad alla bariga rabbiga wax kula dhana maxaa tahay mushrik marka hawsha hawl khatara wey saa ilaahay keligii marka addoommahan kale rasuulka iyo awliyada iyo culummada ixtiraamkay kugu leeyihiin iyo salaan iyo ducaha war dhammaade wey laakiin barya ma ay lahaa cibaada ma ay lahaa in wax la mooda ma ay lahaa ilaahay baa kugu leh soomaalida markay saxan yihiin xoogu dhiig u yar karo oo har xanaaqaan wuxuu ku dhihi ilaahay baa cabsi igu leh hebel muxuu yahay siiisuba rabbigay baa subxaanahu wa tacaala cabsi ugu leh hadhowna xag u leexanaya qubuurtaadaan ka karay war marka horaa fiicnayde rabbi baa cabsi kugu lahaa sax weeye laakiin warkan kale jooji stantoo cibaada ma taana marka saasuu sheekhu yidhi ama ka qowli sal slam alxaju carafa xadiidka macniisu maaha xajka carafa besa wey maaha camaal badan baa jirto waajib oo arkaan ah laakiin mucdam اlxaj acdam اlxaj wa afdaluhu waxaa weeyaan wuquuf carafa wa kadalika min afdal cibaadati wa acdam adducaa wey ducada meel kastay gashaa zakadii bay geli oo xajkii bay geli oo soomkii bay geli oo salaadoo dhan baabada ducaa oo socotaba saaba u bilowda ilaad ka baxdo ducmaad ku jirtaa ila ducada laba qayba ducaau hanaain wa ducaau mas'ala ama ducaau hanaain wa ducaau cibaada waxaa tiradaba idan waynu soo baranay tawxiidkii sidaas weeye cibaadaduna waa inaga soo maray cibaadadu tacriifka u fiican waxaa weeye waa ismun jaamicun likuli ma yuxibuhu اllah wayardaahu min alaqwaali wاlacmaal alظaahirati wاlbaطina tacriifkaas waa tacriif muhim wuxuu ka anfici doonaa fi اlfarqi bayna الshirki wاlcibaada bayna الshirki waالtawxiid wax kasta oo sharciga ay ku sugnaatay inuu cibaado yahay fasarfuhu ligayr اllahi shirkun wa sarfuhu lilaahi tawxiidun wa ikhlaas iska ogow hawl khatara wey waxaan idhi cibaadadu waa magac ay soo magacuu soo gudagelaya wax kastoo rabbi uu jecel yahay ama weer lagu hadla ha noqoto ama camal iyo fal laga sameeya adimada iyo afka ha noqoto ama camal qalbi oo ha noqoto sida khoofka iyo khashyada iyo tawakulka iyo howlahaasoo dhanba wax kastoo rabbi jecel yahay sharciguna uu sheegay waa cibaado soo gaabo waxaa tara wax kastoo rabbiga ku amray ama shareecadu ku amartay amra istixbaab oo amra ijaab waxaan leenahay cibaado wey shaygii noocaasee cibaadada ahaa ilaahay keyrkeed la waa shirki iyo kufr iyo waxaa weeyaan cadam اliimaan haddii ilaahay xaggiisa lala-dana waa maxay waa tawxiid iyo ikhlaas hada hu soo gaabiya maxaa nidhi adducaau huwa alcibaada waqaala rabukum udcuunii man lam yasal ilah fi jaamici tirmidi man lam yasal illaha yaqdab calay ninkaan ilahay wax weydiisanin oo waa caroonhaya idan cibaadadu ducadu allabarigu waa cibaado idan cibaado hadday ti yaa iska leh allah subxaanahu wa tacala keli waa iska leh haddaan eedadii iyo abootay iyo awowgii kabi ka dhammaan waayo ka warran mushrik mushrik baa tahay waa dhex fadhidaa ilaahay xaq u lahaa baad cidkale la wadaajisay haddaad doonaysa tacriif jaamica liaqsaami الtawxiid tawxiid الrububiya iyo tawxiid alasma wasifaat tawxiid alcibaada waxaad dhihi kartaa tawxiidku waxaa wey ifraad اllahi subxaanaه wa tacaala bima yakhtasu bihi sooba gaabe warka ifraad اllahi subxaanaه wa tacaala ilahay in lagu gooni yeelo oo loo daayo wuxuu keligii muto war cibaado yaa murta allah baa muta baryo yaa iskale asagaa iskale dil iyo dan yaal asagaa le maamulka tala idan xukumka yaa iskale ilahay keligii waa in baarlamaan iyo maqaawiir iyo xeerbeegta iyo garcas iyo abwaano ay kuu fadhiistaan iyo cuqaal iyo isma wax lagu sheegay oy xeer dejiyaan waa shirki shirkun fi lxaakimiya shirkun fi lxukmi wa shirkun fi lcibaada yan kaa hoos bixeen wadaadaha wahaabiya waxaa ka hoos baxday oy baryahan ku rafaatan yihiin ashirki fi lxukm waxay nafta kaga baxdo suufiya ku baabiiyeen soomaliya nafta ugu keeneen ashirku fi lcibaada kii ka daraa ee ah liannahu kala darida waxaa keenaya midna awoodda rabbigay iyo tawxiid rubiya hoos tagahaya ashirku fi lxukm masalat alxaakimiya walxukm waa juziya iyo qeyb ka mida ah min tawxiid rububiya adduunkayna koonkan yaa abuuro iskale allah subxana wa tacaala ummaddan iyo khalqan rabbi abuuray dastuurku laguma soo raaciyey warkaso wardhan maaha dadkanaa abuurto meesha keenay am khuluqu min hayri shayin am hum lkhaaliquun wey afaman yakhluqu kaman laa yakhluq afalaa tadakaruun uunkan anaa abuurtay soo maha ana alkhaaliq marka idan hadday saa tahay waa ana alxaakim walmusharic anaa aqaano wax ku haboon waxa dantooda ah xilligay dhammaan hayaan irsaaqadooda anaa jaangooyey cudurkoodii iyo caafimaadkooda anaa aqaan maxaa idinka khuseeya sharciga lagu maamulay iyo nidaamkooda iyo dastuurkooda intay adduunka joogaan ay ku kala bixi lahaayeen kitaabun anzallahu ilayka liyadabaru aayaatihi wey waa socdaa suuratu ibraahim ka aqriya litukrija sooda u taqaani halkaa ka daba qabo idan haddaad tiraa maya ilaahayow inaad khaalata waa ogolahay laakiin qaybta xukumka iyo maamulka oo kugu haysanaa waxaad rabbi kula dhegan tahay qayb rukni asaasi oo min khusuusiyaati wa khasaa'isihi min tawxiid اrububiya waa rabbinimo masalaة اlxukmi wاlxaakimiya tarjic ilى tawxiid الrububiya ama masalaة الshirkiyaat wa haadihi waxay u noqonaysaa ilى tawxiid aluluhiya bay u laabanaysaa labadoo rabbi inay shirki tahay waa caddeeyey waxa kana shirki loo dhigay dadka loogu lafa bixin burhka loogu jalcin kana looga carari sayid qutb baa caddey wuxuu hi midka asagu waa shirka sudaj baa loo yaqaanaa shirki reebaadiyaha shirkiga in abootooyinka qabuuraha iyo meelahaas amwaada laga daba wareegay iyo geedaha iyo caleemasaarka islaamta xoogow meelahan qodob loogu xidhay yaashi hidibuqlaysay ee xoogow qodob lagu dhejiyey iyo falaalxisay howlaha noocaas ayib wuxuu waa shirki sud reemiyiga waa shirkiga gaalnimadii ama diinla-aanta reemiyiga wey dadka reebaadiyaha meelaha ku wareegeysta amaa shirkiga reemagaalka ah midka maxaakimta iyo jaamacadaha lagaga soo baxay iyo xeerbeegtada iyo maamulka doctor hebel brofesor xeer ilaaliya mushaarba lagu qaataaba ooba shirki mushaar lagugu siinhayo kaasaa ka daran buu shirku lqusuur wadaadihii eh, waay marra waxay yidhahdaan shirku lqusuur wa shirku lqubuur sooba gaaba warka shirkiga qubuurta oo reemiyiga ah iyo shirkiga ka dhaca xafiisaha waaweyn oo magaalada baa loo jeedaa yani maamulka adugu almuhim shirki madani ah iyo shirki badawi ah wey shirki reemagaala iyo shirki labadaba waa shirki labadu waa shirki lahu hayb الsamaawaati wاlardi absir bihi waasmic maa lahu min duni min waliyin walaa yushriku fi xukmi axada qira'atu ibni caamir walaa tushrik fi xukmi axad nabi maxamedow nabiga lagala hadlaya lahu hayb الsamaawaati wاlard absir bihi waasmic maa lahum min duni min waliyin walaa tushrik anta wey waman itabacaka min almuminiin walaa tushrik fii xukmihi axada cibaadada laga hadlaayay faman kana yarjuu liqaءa rabbi falyacmal camala صaalixا walaa yushrik bicibaadati rabbi axada annaga kanaa ku nafbaxnay kan baan ka shaqaysanaa amaa ka hore ah walaa tushrik fii xukmi axada waxa looga cararay boqoraas la taagan waa mandiqada marka walaa walaa yushrik bicibaadati rabbi axada waa mandiqa aamina caamada jilci oo feedhaha ka qaraac oo caydhso yac wax kaa odhan ma jiraan malagood baa galay laakiin markaad soo gashay in ilxukmu ila lilah amara an laa tacbuduu ilaa iyah faalxukmu lilahi alcaliy alkabiir in ilxukmu ila lilahi yaqusu lxaqa wahuwa khayru lfaasiliin aada meelahaa soo gasho waxaa lagu odhanayaa lafaha junka maciishiyaa kuwi mala marka waan ka cararayna waa mandiqa marka saakhina wey halkan iyada xaakimiyada waa mandiqa kulul oo diirsimo ah ninkii faraha saara shanta la goynhaya ninkii far saara baa la saari cidiyaha laga gaabeen marka waa laga cararay nafley baan nahay mogta yaan marka ummadda lala yaabeen laakiin ha la ogaado mhm. qayb badan baan ogeyn lagu cameeyey tii koofiyad lagu camiye la daray le soc caalim baa tahay hawlo badan ba jira idan marka sheekhu saas oga jeeda ha u qaadanan tawxiidka oo dhan ba inuu yahay ifraadullaahi bilcibaada ee waxaa weeyaan qaybtii u darayd ee asaasiga ahayd ayuu dhankaa sheekhu ka wareeyey hadii la soo gaabiyo waxaan leenahay ilaahay subxaanahu wa tacaala tilmaamuu leeyahay magacyana waa leeyahay tilmaamaha iyo asmaadu rabbi leeyahay yaa waxaa loo yaqaanaa tawxiid alasmaa'i wasifaat tawxiidna waxaanu u nidhi ilaahay wuxuusan isku magacaabin rasuulkiisuna uusan ku magacaabin ku magacaabi mayno wuxuun rabbi isku tilmaamin kitaabkiisa sunnada nabi maxamedna aan ku sugnayn ku tilmaami mayno idan tawxiid bay noqotay dhanna waan sugaynaa oo maxaan ka sugaynaa wuxuu rabbi isku tilmaamay ama nabigiisu ku tilmaamay nacam magacuu rabbi sheegtay ama nabigiisu u sheegay nacam wuxuusan ilaahay sheeganin nabigiisuna u sheegin magacuuna ilaahay iskuu yeedhin isku magacaabin nabiguna ku magaca waxaan leenahay i eh, eh, diidna wey soo ma waan diidnay idan i eh, nafyi wey tii horena maxay ibaat saasaa tawxiid loo yidhi waxba caranaysa ma gal saddex ilaahay bay keeneen caamo meeshan rafaadsan oo naftu qabato dhiiqada isliiba mari yaa ma kale saddex tawxiid la ah, saddex rabbi baad keenteen laqad kafe qaalo in waa saddex rabbi ma ahee saddex xaq oo rabbi leeyahay wey saddex xaq oo kala duwan oon isku baab ahayn oo mid mid uusan kaaga fillayn oo mid kasta shirki galo ood ku naargeli weeye ka koobaad ee u fudud waa tawxiid wa sifaat macanisuna waxaa weeye rabbi wixii uu isku tilmaamay nabigu yunuusan ku tilmaamay ha lagu tilmaamo leannu rabbi maynan arag tilmaam marka innago kama bixin karo yaa tilmaan ka bixin kara allah asaga iska bixin kara yaa kaloo tilmaami kara nabiga loo waxyooday ee waxyi loo sheegay nabi maxamed ah intuu rabbi isku tilmaamay ama nabigiisu ku tilmaam ku tilmaamayna magac rabbi ma leeyahay haa wuxuu ilaahay sheegtay nabigiisuna u sheegay wixii inta aan ka ahayn soo maha u bixi mayno maxaan jabiyey u bixi mayno marka waxaa weeye walaa yuxiituuna bicilmihi walaa yaxuطuuna bihi cilman ma raba idan hadday saa tahay ilahay wuxuu ku le walaa taqfu maa laysa laka bi cilm ha u dhaqaaqin baa le wa an taquluu cala allahi maa laa taclamuun idan ilahay hawsha waa ka godi maku dhaqaaqi mayna ilaahu waxaad sheegatay ama nag waada kuu sheegay nagu ogow marka waa yahay ihbaat iyo nafyi baa galay idan ku fowa tawxiid war intaa madhe bay leedahay adiga tilmaanna waad leedahay magacna waad leedahay adoo sakara tacbaan oo sakara mesha fadhiya rabbi ku abuuray khaaliqa maxaad tilmaanna ogu diidda magacna ogu diidda ilahay asagaaba sheegan haye bismi illaahi aman araxmaan raxim maxay ta allahi maxay ta alxamdu maliki yowm iddiin xaggee idan taa waa rabbi tilmaamo oo magacya leeyahay ayib taa waa kale tawxiid rububiya wey waa maxay ifraad اllahi biafcaalihi wey adduunkan waxa dhacahaya iyo koonkan oo dhan cir iyo dhul waxa hawa mareegaysa waxa falag socdo ilaahay baa abuuray asagaa iskale tawxiid اlkhaaliqiya wey sooba gaabsay haddaa doontee tadbiirkeedii iyo tasriifkeedii iyo shu'uunteedii hawlahoo dhan ba israaci ilaahay inuu uunkan leeyaho asagoo abuuray miyaa diidan tahay idan fa huwa arab huwa sayid huwa almalik almudabir almutasarif fi umuuri اlkown hada huwa tawxiid اrububiya idan waxaa weeye wixii adduunka ka dhacay inuu rabbi asagu sameeyey asaguna leeyahay baan ogolahay wy hadduu ninka la yihahdo anaa waxaan leehay beentaa wey adduunka anaa abuuray fircoon baa ugu tawar badnaa waa idiin sheegay nin rabbinimo sheegto rabbi ku dhiiray fircoon baa ugu horreeyey uguna dambeeyey ayib niman xanuunsanaayo la odhan jiray faatimiyiin iyo cubaydiyiin oo masar laba boqoloo sano haystay culamadu ay dheheen labada boqoloo sano masar gaal waddan gaal bay ahayd nimankaa iga daa ubaydiin warkood u kaadi fircoon markuu ugu tabar badnaa uu ku wareegeystay misr alaysa lii mulki misra wa hadi alanhaaru tajri min taxti war adduun wareegha laga hadlaaye maxay ta misr maxay ahayd idan culum waxay wax sheegtay adduunkan iyo koonkan aakhariya adduunba asagu inuu abuuray leeyahayna allah ka jira wax sheegtay waana xaqiiqo dhab ah inuu asagu leeyahay abuurna wax sheegtaba la yaab laa jin walaa ins walaa malg wman yqul minhum inii ilaahu min duni fadalika najzihi jahannama kadalika najzi zaalimiin wa xaqii aska maxa u sheegin weydeen malaayiin adduunka meequu jira gaalada iyo reer galbeed reer yurway dhaco milyan oo sano intaasoo milyan ahaa kaba soo qaada waa yahay maxaad u sheegan weydeen idan tawxiid urubiyana waa in kownkan abuurkiisi iyo maamulkiisi iyo kalawadkiisa loo daayo ilaahay loo daayo waxaa soo haray labadaa rabbi bay ku culqaan u fiirso labadaa rabbi maxaa lagu tilmaami maxaa lagu magacaabay maxaa loogu yeedhi rabbi baa iskale xaqa asaga waa hawl nabiga hawl ilaahay daatadiisa ku saabsan wey iyo asmaadiisa magaciisa ku saabsan midna ilaahay awoodiisa wuxuu samaynhayo wey wuxuu abuurayey wuxuu dilayey wuxuu daynayey wuxuu bixinayey wuxuu diidayey wuxuu dhisayey wuxuu duminayey adduunkan iyo kownkan maamulkiisa weeye rabbibaa iskale labada waa laba xaq oo rabbi subxaanahu wa tacaala daatiisa u laabanaysa towxiid luluhiya wax rabbi u laaban ma ah wax rabbi ku tilmaaman yahay ama daatadiisa khuseeya ma ahee maadaama addoon la abuuray aad tahay rabbi abaalgud iyo xamdi iyo mahadnaq buu kaa rabaa cibaadada laga rabaa cibaadadii ilahay keligii la aad wey ilahayga asmaadaa lahaa ee tilmaanta lahaa ee ku abuuray ee adduunkan maamulayay ee ku keenay ee ku irsaaqa dil iyo dayna kugu leh aakharna ku xisaabin doona war jooge adduunka intaad joogta asaga caabud wey idan tawxiid اlcibaada wاluluhiya waa acmaasha addoommada ka imanaysa alla aadaysa wey idan war ilaahay baa cabsi u le min tawxiid اuluhiya salaadii min tawxiid اluluhiya soonkii min tawxiid اluluhiya idan awaamirta xagga rabbigay ka iman iyo nawaahida xagga rabbigay ka iman acmaashaad la iman ee rabbi kugu leeya la adaysay daacaadka iyo acmaal loo yaqaan hiya tawxiid aluluhiya walcibaada saddexdaas shay oo kala duwan baa hadhow la rabaa mushrikii asoomaaliyiin inay ku yidhaahdaan saddex ilaah baa la sheegay musiiba wey cabdiraxmaan fadl hadalkan soo gaabi hmm. waxa shubha lagu sheegaanoo ma ogey shubha nin shubha nin culamaa uu daliil ka dhigta ilahna ku caabudo rabbina ugu dhowaada anu ma arag aniga aqoonta yartaan ka hadlaya mhm. Mhm. qasab in la helo weeye qayb cabsanaysa iyo qayb jahli hayaba waa la heli qayb munaafiqiinna waa jiraan lamama waayahay sidaduba munaafiq diintiisa iibsanayna waa dhooban yahay nin iska jaahil oo khaflatu saalixiin ay qaadana waa dhooban yahay oo wax badan ba aan loo caddayn nin mutaawiloo shuba ay maqluub u gashayna waa dhooban yahay intaba waa jiraan mhm. mhm. ha rag badan baan fahmin rag badan baan fahmin ayib markaan wahaabiyiinta ka hadlay inta yartee meesha fadhida ma ah soomaali besana ma aha waxaan ka hadlaynaa malaayiin min almuslimiin malaayiin min almuslimiin baa laga hadlaya duniyada waxaa ku nool boqol kiiba labaatan iyo shan oo muslimiin baa leeyahy adduunkao dhan isku soo dar toddobada qaarood waxa ku sheegteen ama lixdaba ama shantaba soo ururiyay waxa ku nool boqol kiiba labaatan iyo shan muslimiin islaam bay sheegtaan dadka boqol kiiba labaatan iyo shan adduunka waa ma waa rubuc miya rubuc afar meelood meel nafleyda ku nool adduunka dadka bashariyada ah dadka noocaasa islaamka sheegtay boqol ki iyo shanta ah in intee la-eg baa ka fahamsan towxiid khaalisa ilaahay keligii in la caabudo ruux kastana xaquu leeyahay la siiyo nebi maxamed xaqiisi awliye malaa'ig xaqoodii culum xaqoodii ilaahay laakiin wuxuu mudan yahay aan cidno lagu darin sagiiratan walaa kabiiratan hayahad hmm maya soorta soo urur baan kuuri intee wahaabiye ka noqon karta muslimiintao dhan baa kuui yaa boqol kiiba labatan iyo shan ah labaatan iyo shan taasaa muslimiina soo qa labatan iyo shantan meeqaa xataa hal ma dhanno allah yabaarak fiikum hal ma dhanno labaatan iyo shanta hal ma dhanno halkaasaa sii kala baxay ayib marka hala dadaala ilahina hala baryo xaqaa'iqdan ha la iska ogaado wahwa buru tawxiidkan hadda dambe uu sheekhu ka hadlahayo diin الrusuli wahwa damiirka waxay u celeen tawxiid اlcibaada wey tawxiid اlcibaada ujeedaa ama tawxiid اluluhiya ujeedaa diin الrusuli waa rusushii diintooda aladii arsalahum اllahu bihi ilaa cibaadih aladii diinkaasoo arsalahum اllahu rabbi uu la diray bihi asaga ilaa cibaadi addoomihiis anbiyadii iyo rusushii rabbi diray wixii loo dhiibay wax kale ma ahayn towxiid ulcibaada baa loo dhiibay oo addoommaha ayaa la barahayay rabbi qaabkay u caabudi lahaayeen iyo waxay ku caabudi lahaayeen labadaas sheeg wey muhiimaddu waa in ilahay keligii la caabudo calaa ariiqati rasuul lagu caabudo loo kala bixi waa waa in ilaahay keligii la caabudo weeye dariiqii nebi maxamedna lagu caabudo laa ariiq aakhar ariiq kale ma jiro huwa rusul aladii arsalahum اllahu bihi ilaa cibaadih wma arsalnaa min qablika min rasuuli ila nuuxii ilayhi anahu laa ilaha ila ana facbuduun walaqad bacana fi kuli ummati rasuula an icbudu اllah wاjtanibu الطaaquut idan waa la caddaynaya wain min ummatin ilaa khalaa fiiha nadiir idan litundira qowma ma aataahum min nadiirin min qablik idan marka waa caddahay warku waxaa weeye intaasoo rasul meeqa rasul baa la sheegay boqol iyo shan toban rasuul saddex boqol iyo toban rasuul saddex boqol iyo shan iyo tobankaa rasuul rasuul kasta waxaa lala diray towxiid alcibaada towxiid aluluhiya sidoo kale ambiyada la tirkooda mursaliin bay ahaayeen siday suurat alxaj caddaysay wamaa arsalnaa min rasuulin walaa nabiyin ilaa ida tamanaa alqa shaydaanu fii umniyati nabiga iyo rasuulkuba in la diray bay aayaddu caddaynaysa idan xadiiث abi umama و abi dar cinda بn xibaan وغayrihi waana xadيث صaxيح cinda shekh albani رaxmat الlah tacalى عalayh boqol labaatan iyo afar kun oo nabi baa ilahay soo diray boqol labaatan iyo afar kun oo nabi meeqo ummadood baa inaga horeysay lixdan iyo sagaal ummadood kuntum khayra umatin ukrijat linnaas lixdan iyo sagaal ummadood baa inaga horeysay antum tutimuuna sabciina uma antum khayruhaa wa akramuha calى allah nabig alay sl slam waxaad dhammaystiraysaan ummatu maxamaday toddobaatan ummadood baad buuxinaysaan oo toddobaatan ku tihiin toddobaatanka ummadood ummadda u khayr badan ee rabbi agtida ugu meeqaan badan waa idinka rabbiaa laga cabsado maaad ku miyaa dadka ka fedhoweyntiin maya maka murkuusantiin maya laakiin waa la cadeeyey ukhrija linnaasi ta'muruuna bilmacruuf wa tanhawna can almunkar bacdu taabiciin waxay leeyihin kulu amrin bilmacruuf fi اlkitaab huwa alamr bاtawxiid w kulu nahyin can اlmunkari fi اlkitaab huwa الnahyu can الshirk abilcaaliya keyrkii rag baa meesha marada ku wadhay sidaasoo noqotay waxaa weeye amru bilmacruuf waxaa aabbo u ah atawxiid nahyu can اlmunkar waxaa aabbo u ah ashirk wa muxaarabat اlbidc idan taas weeye fawaluhum faawalhum waxaa noo joog maanta waa bilow waa beri baan badin doonaa insha allahu tacaala anuna si baan u xiiqay wabilahi towfiiq